alxamdulilah ilaahay baan ku xamdinaynaa inaga soo qeybgeliyey kulankaa diineed inaan diinteenna macaan isku baraarujinno oon iswaanino oon isku nasteexayno waataan ilaahay ugu dhowaanayno kulligeen weeyaan salaadii maqrib markaan tukanay kulligan waxaa laynoo jeediyey wacdi dhamaystiran wacdigaasi muxuu ahaa waa janaasadii aan ku tukanay weeyaan kafaa bilmowti waacida qofka waana waxaa ugu ugu filan waa geerida dad dalinyar intaa la eg qaarkiin xafadata kitaab illaahi ay yihiin qaar culamo aynala joogaan qaar ducada aynala joogaanna janaasadaasi ilaahay waa waafajiyey inay ku tukadaan khayr badanna waan u rajaynaynaa nabigeena caleyh salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ah janaasa la hormariyey markaabay saxaabadu janaasadiibay khayr ku ammaaneen markaabuu nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi way waajibtay markaasaa haddana janaaso kalaa nabiga la hormariyey tiina shar baa lagu sheegay shar oo naf xun oo acmaal xun ka shaqaynaysa inay ahayd baa nebiga hortiisa lagu sheegay markaabuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wajabat waa u waajibtay saxaabadu waxay yidhahdeen cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ayaa yidhi maa wajabat nebi allow maxaa waajibay bal noo sheeg janaasadii horena khayr baad ku sheegteen buu nebigu yidhi janna u waajibtay buu yidhi janaasadii dambena shar baad ku sheegteen oo ayadana naarbaa u waajibtay ininkuna markhaatiyowgii ilaahay arlada dusheeda u joogay baa tihiin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka dadkaas masaajidka soo camiray inay wacdiga iyo waanada iyo nasiixada iyo baraarujinta ay dhegaystaan u yimiday ayaa ilaahay waafajiyey janaasada inay haddana salaadeedii ay ku tukadaan waxaan u rajaynaynaa insha allah qofkaas inuu yahay ahlal khayr insha allah dhahada eeladeena waxay naga dhintayna ilaahay waxaan uga baryanaa iyakana inuu qabuurahooga u nuuriyo uu cadaabalqabrigana ilaahay ka badbaadiyo innakana ilaahay khaatimadow inoo hagaajiyo ilaahay casa wajalla cibaadadiisu adduunyadan inoo keentay addoonkuna rabbigiisa laba unbuu ku caabudaa mid saddexaad ma leh laba shay haddii cibaadadeenna laga arko cibaadadaasi insha allah waxay noqonaysaa maqbuula al-ikhlaas cibaadada aada cibaadaysanaysid waa inay kaa noqotaa ilaahay dartii haddaad salaad tukan iyo haddaad soomi iyo haddaad qur-aan akhrisan iyo haddaad ummad wax u sheegi iyo haddaad diin baran iyo haddaad diin bari iyo haddaad dhaqaalahaaga diin ku bixin iyo haddii maaragtaan ummadaada aada waqtigaaga ku bixinba waa inay cibaadadu kaa ahaataa alla dartii wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin ikhlaas camalka qabuulkiisu waxaa asaas u ah ikhlaas camalka labaad ee la doonaya acmaasheena inaan ku qabanana waa maxay almutaabaca inaan ku qabanno dariiqadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ikhlaasku waa laa ilaaha ila allah mutaabacaduna waxa weeyaan waa muxamedun rasuulullah ikhlaasku waxa weeyaan maaragtaanay waa waa towxiidkii waa laa ilaaha ila allah waa iimaankii mutaabacaduna waxa weeyaan waa cilmigii weeyaan ikhlaasku waa ka ruux weeyaan mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayana waa kal jasad weeyaane sida ruuxda iyo jasadku u kala maarmaynin ee mar walba labadaa iskugu baahan yihiin ayaa cibaadadeennuna labadaasa asaas u ah laba shayna waa hadaf weeyaan hadaf inuu addoonku mar walba labadaa u ishordhigaa khawfan wa tamaca haddaad cibaadaysanaysid labadaa ilaahay waa inaad ku caabuddaa cabsi iyo maaragtaane tamac rajo aada ilaahay naxariistiisa aada rajaynaysid muminiinta mutaqiinta ilaahay markuu ammaanayuu sifaatkooga ka sheekaynayay waa kii ilaahay ku ammaane lahaa habeenkii dhinacoogu jiifka kuma raaga baa ilaahay yidhi yadcuuna rabbahum khawfa wa tamaca wa mima rasaqnaahum yunfiquun tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajici habeenkii halka dadka kale ay jiifaan ayaa ilaahay addoommihiisu habeenkii jiifka kuma raagaane in yar intay seexdaan bay marka dambena cibaadada iyo daacadda iyo baryada alla u soo kacaan cibaadada ay caabudayaan ilaahayna waxaa asaas u ah khawfan wa tamaca ilaahay bay ka cabsanayaan cadhadiisa ayay ka cabsanayaan damacna ilaahay way ku caabudayaanoo naxariista ilaahay ee jannadu ay ka kow tahay bay rajaynayaan wamimaa razaqnaahum yunfiquuna baa ilaahay yidhi waxaan ku arsaaqnana way bixinayaan maalkooga haddii laga dalbo diinta ku bixiya layidhahdana way ku bixinayaan dheecaankooga haddii layidhahda diinta ilaahay ku bixiya way ku bixinayaan caqligooga iyo cilmigooga haddii layidhahda ilaahay dartii u bixiyana way u bixinayaan wixii aan nicmad aan ku arsaaqnayna way bixinayaan baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala marka labadaa sifo waa laba sifo oo la doonaya qof kasta oo muumina mar walba qalbigiisa inay ku jirtaa khawf ilaahay caza wajalla ka cabso oo nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa qaaribuu wasadiduu waaclamuu annahu lan yanju axadukum bicamalihi qiila walaa anta yaa rasuula allah qaala walaa ana ila an yataqamadanii allahu biraxmatin min aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam camalkiina buu nebigu leeyahay xidhiidhiya oo camalka saalixa ha kala goyn wasadiduu toosiya buu nebigu yihi camalkiina oo camalkiina waxaa ku toosisaan dariiqada nabiyi calayhi salaatu wasalaam dariiqada rasuulkeenna ku toosiya oo camalku hadduu sunnaha nebiga uu khilaafu gara maro camalkaas ilaahay aqbali maayo marka camalka in la xidhiidhiyana waa amar weeyaan maahayn marna tuko marna daa marna soom marna daa marna masaajidda kusoo xidhnow marna ka bax maaha waxaa la doonayaa addawaam axabu lacmaali ila allahi adwamuha wain qalla ilaahay agtiisa camalka loo jecel yahay waa camalka uu addoonku uu daa'imo walow camalkaasi haba yaraadee markaa buu nebigu leeyahay qaaribuu xidhiidhiya buu nebigu leeyahay camalkiina wasadiduuna toosiya oo camalkiina waxaad ku toosisaan thawaabka ku toosiya itibaaca nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku caabuda waclamuu ogaada buu nebigu leeyahay inuusan midkiinna camalkiisa ku nabadgelaynin qiila walaa anta yaa rasuula allah yaa rasuul allah kolay adiga noqotona miyaa markaa buu nebigu yihi walow anigana ha noqotee camalkayga aad ku nabadgalaysaa is odhani maaye naxariista ilaahay baan rajaynayaa inaan ku nabadgalo buu rasuulku yidhi waa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtaane sidaa u cabsoonaye habeen habeenada ka mid ah nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu qiyaamo leylkii u kacay aayadahan ugu dambeeya suuratu aali cimraan baa nebigeenna ku soo degay aayadahaasi waxay caddaynayaan ilaahay cadamadiisay bayaaminayaan bilaal baa markaa nebiga u yimiday markaa buuhi yaa rasuulullah salaadii baa lagu sugayaa ee soo kac markaasaa bilaal wuxuuhi nebiga indhihiisaan fiiriyey ilinta nebiga ka da-day ishiisa meeshuu nebigu ku sujuudayay ilintu qoysay markaasuu yihi yaa xalaytoole aayadahan qur-aanka ayaa dushayda ku soo degay weylun liman qara'aha walam yatadabbar waxaa hoogay oo khasaaray buu nebigu yihi aayadaha qur-aanka ninka akhristay ee tadabburi waaye tafakur iyo cibro ka dhex ku cibro qaadan waayey kaasaa khasaaray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar la aayaatin liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wclى junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi اsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab annaar cabsi buu nabigeenu ilaahay ku caabudayay cabsi calayhi salaatu wasalaam imaamu alambiyaa haddii uu cabsoonayey uu leeyahay camalkayga ku talagali maayo laakiin naxariista ilaahay baan ku talagalayaa imaamu alambiyaa ducadiisa ugu badnayd ee nebigeenna laga wariyuu ku ducaysanaya waxay ahayd yaa muqaliba alquluubi habbit qalbi calaa diinik allaha quluubta bini aadanka gagadinayow ilaahu qalbigeega xaqa ku sug haddii ducada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ahayd ducooyinka ugu badanee nebigeennu uu ku ducaystay ducadaana waa la wariyey iyo ducadan allaahuma rabbana aatinaa fi ddunyaa xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar waa ducooyinka ugu badan ee nebigeenna carabkiisa ku kusoo noqnoqonaysay imaamu alambiyaa nebiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam waa nabigee waa nebiga qur-aanka ilaahay uu ku sheeguu yidhi wa min alleyli fatahajat bihi naafilatan laka casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda waxaa loo ballan qaaday nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam maqaaman maxmuud meesha ugu darajad sarraysa jannada in ilaahay isaga uu u diyaariyey waa kii nebigu lahaa aadaanka markaad maqlaysaan faquluu mila maa yaqulu lmu'adinu mu'adinka ka daba dhahada buu nebigu uhi erayada uu leeyahay uma salluu calaya aadaanka markuu dhammeeya mu'adinkuna igu salliya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam deedna marka ilaahay wasiile ii weydiiya man sa'ala liya alwasiilata xallat lahu shafaaca ninka aniga wasiilada ilaahay ii weydiiya shafaacadayda ayaa u xalaaloobaysa wasiilada ayaa nebigu macnayo wuxuu yidhi wa mansilatun fi ljanna waa mansilo jannada dhexdeeda ku taalla laa tanbaqii ila licabdin min cibaadihi wa arjuu an akuna huwa buu nebigu dha calayhi salaatu wasalaam waa mansilada ugu sarraysa ee jannada jannada la galo weeyaanta ugu darajo sarraysa addoon addoommaha ilaahay ka mida unbaa geli doona waxaana rajaynayaa buu nebigu inaan ahay anigu addoonkaas nebigaas maqaamkiisa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay isaguna maaragtaan axaadiista saxiixa inoogu caddeeyey mansilada uu ilaahdiisa uu ku leeyahay ayaa ducadiisa ugu badan uu ku ducaysta ay noqotay yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinika marka khawfan wa tamaca inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana ragaban warahaba wa kaanuu lana khaashiciina baa ilaahay yidhi ala zakariya ree zakariya calayhi salaam ilaahay markuu ammaanay wuxuu ku ammaanay inay ahaayeen kuwo khayrka u degdega cibaadaday u degdegayaan salaaday u degdegayaan wanaagga samaystiisay u degdegayaan ilaahay raalligelintiisay u degdegayaan wayadcuunanaa ragaban warahaba markayna caabudayaanayna baryayaanna waxay nagu baryaan baa ilaahay yidhi jacaylay nagu baryayaan cabsi bay nagu caabudayaan inahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraat wayadcuunanaa ragaban warahaba wa kaanuu lana khaashiciina baa ilaahay yidhi kuwa annaka noo khushucsan bay ahaayeen baa ilaahay yidhi dadki ilaahay uu ammaanay ee qur lagu caddeeyey ammaantooda sifaadka lagu ammaanay waxaa ka mid ah daacadday u degdegayeen ilaahay daacaddiisay u degdegayeen ilaahayna waxay ku caabudayeen labadan sifay ku caabudayeen cabsi iyo rajo goormaa muuminka laga rabaa cabsida goormaase rajada laga rabaa cabsida qofka muuminka waxaa laga rabaa waa intuu caafimaad qabo weeyaan intaad nooshahay eed caafimaadka ilaahay ku siiyey ee nabadgelyada aad haysatid ee naftu ay kugu jirto markana lagaa rabaa inaad cabsi ilaahay ku caabuddo rajadana goormaa la rabaa inay badato rajadu waxaa la rabaa inay khaalib noqoto amarkee waa marka sakaraadku ku qabtay ajashu ay kugu soo xaadirto markaasaa la doonaya qofka muuminka inuu yidhaahdo ilaah aanu u waa ilaah kariima waa ilaah raxiim aan u tegayaa rabbigay wanaagina kala kulmo mooyaane wax xun kala kulmi maayo waa inuu qofka muminku markaa yidhaahdo laakiin intaad caafimaadka haysid ee lixaadka ilaahay kuu dhammaystiray ee noloshana aad haysatee tallaabsanaysid haddaad noqoto rajo ku nool rajo ku nool dad macsiyo haddana isagii uu qofka ku jira hadduu ilaahay naxariis naxariistii rajeeye ka warrama ma soconayso adoo ilaahay caabudaya oo sadaqada bixinaya oo soomaya waaladiina yuutuuna ma aatow wa quluubuhum wajilah annahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi alkhayraat wa hum lahaa saabiquuna baa ilaahay yidhi dadkii wan wanaagsana waxaa ilaahay ku ammaanay way soomayaan salaaday la imanayaan zakaday bixinayaan waxaan ku arsaaqnay bay dhiibayaan xubnahogay nagu adeecayaan baa ilaahay yidhi iyakoo haddana qulubtoodu ay cabsoonayso oo isleh tolow acmaashaasi bilow ilaahay kamaba aqbalinba iyakoo cibaadaysanaya ayay haddana cabsoonayaan iyakoo taqwo diilay haddana ilaahay ka baqayaan iyakoo safka hore ku jira ilaahay ka baqayaan iyakoo laylan wa nahaaran ilaahay daacaddiisa ku dadaalaya ayay haddana cabsoonayaan rajadu goormaa la rabaa qofka muuminka inay u timaado waa marka la qabta la rabaa inuu idhaahdo hee rabbigay waa kariim ibnu mascuud radia allaahu canhu sakaraadkii markuu uu riday cuhmaan binu cafaan baa soo buuqday markaasuu weydiiyuu ku yidhi cabdulaahiyow maxaad u baahan tahay balii sheeg buu ka yidhi halkee kuugu daran maadaa tashtaki maxaad ka ashkatoonaysaa maanta balii sheeg oo halkee kuugu daran wuxuu ihi meesha iigu daran cumaan uma kuu sheegaa dunuubii dunuubtaydaa iigu daran buu ihi dunuubtayda ibnu mascuud markaa ku yihi famaadaa tajtahi haddana maxaad jeceshahay bal noo sheeg ila qofku markuu xanuunsan yahay labadana la weydiiyaa moogta warnigo halkee kuugu daran oo lagaa hayaa iyo nafsadaadu maxay doonaysaa naftaadu maxay doonaysaa innaga maanta qofkii la yidhaha kuugu daran halkuu sheegi lahaa war halkee sheegi lahaa halka ugu dareen laga hayo unbuu farta ku qaban halkaabaa layga hayaa halkaabaa layga hayaa ka kalena wuxuu leeya dhakhtar baan kugu yeedhiya sug ma dhakhtar baa naf kusoo celinaya ibnu mascuud wuxuu yidhi markii cuhmaan uu ku yidhi halkee kuugu daran wuxuu yidhi dunuubtaydii baa igu daran buu yidhi maanta uu dhaafay markaa cumaan wuxuu yidhi haddana maxaad jeceshahay bal ii sheeg naftaadu maxay doonaysaa markaa buuhi raxmata rabbi naxariista rabbigay baan doonayaa buuhi maanta yaan doonayaa naxariista rabbigay tamac waxaa la doonayaa tamacu inuu bilaabmo markee marka aad xataa qofku marka uu xanuunsan yahay la dul tago waxaa sunnaha in la yidhahda laa ba'sa tuhuur laa ba'sa tuhuur laa ba'sa calayk dhibaata kuma saarno ha cabsan ha walwalin xanuunkan miyaa waa lagugu maydhayaa dembidhaaf baad ka helaysaa ilaahay baad ugu dhowaanaysaa darajaadkaaga kor lagugu qaadayaa waad ka kacaysaa salaama insha allah dhibaato arki maysid waa in qofka la yidhaahdo deedna markaa qofka marka uu dhimanayana waa dushiisa waxaa lagu laqinaa tawxiidka laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah dheh lama yidhaahdo haddaad dheh tidhahdid war laa ilaha illa allah dheh haddaad tidhahdid waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu si kale u tusuug ku yidhaahdo oo magaal baan ahay muslim baan ahay uu cadho uu qofku ku dhintayba adduunka isagoo ku cadhoonaya laakiin laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah kiina dhimanaya buu nebigu yidhi waxaad u laqintaan laa ilaaha ila allah maqashiya weeyaan isaga dushiisa ku dhahada kelmaddaas si uu markaa kaaga soo daba celiyay isaguna kelmaddaas hadduu kelmaddaa qofku markay ka baxayso naftiisu ay noqoto kelmaddaas waa kii nebigu lahaa jannuu galay man maata wa huwa yaclamu annahu laa ilaha ila allahu dakhala aljanna wa fii riwaayatin man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakhala aljanna hadduu u dambaysa qowlkiisa kelmaddaasina jannuu galay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam jannadu markaas waa shayga la doonaya qofku adduunyada intuu joogo cibaadada ilaahay aad caabudaysa labadaa ku caabud tamac ilaahay naxariistiisa raje oo jannadiisa rajee oo dembidhaafkiisa raje oo makfiradiisa rajee oo ridwaankiisa rajee cabsooyo dhinaca kalena ilaahay cadhadiisa ka cabso oo cadaabkiisa ka cabso oo waxaad mar walba dhigtaa ilaah aad u tegaysid waa kariim naxariis badan weeyaan camalkan marka aan qabanayno mar walba waxaad ku binaynaysaa labadaa shay macaasi markay noqotana nafta waxaa lagu cabsiiyaa cadaabka ilaahay camal wanaagsan oo taaca markay noqotana nafta waxaa la hordhigaa thawaabka ilaahay camalkan uu kaa siinaya qofka iyaa la hordhigaa nafta labadaasunba adduunka yaalla macruuf iyo munkar macruuf waa waxa wanaagga ee shareecaddeenu ku amraysa inaad la timaadid macruufka markaad qabanaysana janna dhigaa waxa munkare shareecaddu ay kaa reebtay markay naftiga shaydaanku ku dhacay ku leeyihiinna cadhada ilahay cadaabka ilahay baa la dhigaa nafta dadna janna ilaahay markaa inoo ballan qaaday jannada allahayna geeyo amiin dhahada jannadu waa daar magac badan baa qur-aanka ilaahay ku sheegay inna lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba wakawaaciba atraaba wakasan dihaaqa ina lilmuttaqiina fi jannaati naciim ina lilmuttaqiina fi maqaamin amiin ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzula qur-aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa la yidhi inta naarta uu ka warramay in la eg baa ilaahay jannada kaga warramaa hadday isleekayn aayadaha qur'aanka markii la baaday aakhirada ka warramaya lafdiga ku yimid ee alaakhira waxaa la ogaaday inay boqol iyo ilaahay yidhi alaakhira adduunyada markay noqotana lafdiga adduunyada aayadaha qur-aanka waxa ku yimid magaceeda boqol jeer marka jannadu waa daar ilaahay tabaaraka wa tacaala bini aadamku waxay ku raaxaysanayeen oo dhan lagu dhammaystiray yaana galaya ina alabraara la fii naciim dadka adduunka dusheeda ilaahay kaga cabsada ee ilaahay kaga baqa ayaa ilaahay jannada u diyaariyey daarsalaam daarta nabadgelyada daarulkhuldi daarta waaritaanka daar alxayawaan baa ilaahay yidhi daartii nolosha nolosha u saaxiibka ahay sideed magac baa qur-aanka lagu sheegay jannadu inay leedahay sideed magac jannatu cadnin jannaatu naciim jannatu lkhuldi jannaatu lfirdows waa kii nabigeennu lahaa calayhi salaatu wasalaam idaa sa'altumuuhu fas'aluuhu lfirdows haddaad ilaahay weydiisanaysaan ood baahi u sheeganaysaan buu nebigu yidhi firdows ilaahay weydiista fa innahu acla aljanna jannooyinka ayadaa ugu sarraysa wa awsadu aljanna ayadaana ugu bartamaysa buu nebigu yidhi wa fowquha carshu raxmaan sakfigeegu waxaa ahaaday carshigii raxmaanka wa minha tatafajaru anhaaru aljanna webiyaalka jannada maroo dhanna ayadee ka burqamaan buu rasuulku yidhi firdows dadkii jannada qiimaheega gartay waxaa kamid ahaa saxaabatu muxamed haweenay madow ayaa nabigeena u timid oo markaa ka cabanaysa xanuunka la yidhahda qalalka suuxidda suuxitaanka way dhici jirtay markaasay nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam yaa rasuullah anu waan suuxaa ku tidhi waan dhacaa waa xanuun aad u daran weyn xanuunkaasi allah inaga badbaadiyo dadku hayana allaha ka qaado waa xanuun qofku meelsha uu ku dhaco uusan ka warqabin uu miir daboolsamaya gebigiisuba maankiisoo dhan baa tagaya markaasay nabigeenna u timid ay tidhi innii usrac wa innii atakashaf fadcu llaha tacaala lii an laa atakashafa yaa rasuulallah jidadka ayaan ku dhacaa waan suuxa deedna markaana marada ayaa iga baylahanto waa lay arkaa ilaahay ii weydii bay tiri xanuunka ilaahay inuu iga qaado maraduna ay iga baylahmin markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi inshiiti sabarti walaki ljanna haddaad doonto janna ayaan kugu haddaad doonto waad u sabri xanuunkaasoo jannaa ilaahay kugu siin doonaa innamaa yuwafa asaabiruuna ajruhum bikayri xisaab dadka adduunyada dusheeda ku sabre ku adkaysta balaayadii masiibada la soo darista sawaabkooga jannaa ilaahay ka dhigaya ajarkooga bilaa xisaab ilaahay siinaya haddaad doontana waan kuu ducayn ilaahayna casa wajalla inuu kaa caafiyo xanuunkaa baan kuu bariye markaa bay tiri waan isku noqonay ii kaadi deedna way soo noqoto nebigay u timiday markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi yaa rasuulallah waan iska adkaysanaye ilaahay janno ii weydii bay ku tidhi bas iska daa marba haddii janno lagu helaayo halkaa ku dhaaf laakiin mid ilaahay ii weydii meeshaan doon ha iskaga dhace maradu inayga baylahmin bas iyadoo miyir daboolantay oo maankaygii uu tegey ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innakaba waxaa laga yaabaa gabdhaheenna qaarkood iyo maaragtaane gabdhahaynala dhashay qaarkood inay gabadhu jidhkayga halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegtaan waana calaamaatu akhira zamaan nebigaa sheegay laba qolo adduunka iman buu nebigu yiho soo socota qolo jeeda la wato oo dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdho maaragtaanay ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nebigu yidhi kuwaa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga shan boqol oo sano markaa jannadu kuu jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadhaa labadaas sinfi buu nebigu leeyahay hadda arki maaye waa rag budad bay wataan oo dadka dariiqada intay ka kaxeeyaan bay ayay la dhacayaan oo gardarray qofka u garaacayaan iyo gabdho maaragtaane dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyaatun caariyaad baa nebigu yidhi dhar inay xidho yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nebigu yidhi maa'ilaatun mumiilaat jidadka markay marayaanna way isqalqalloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qalloocinayaan buu rasuulku yidhi sidaa isku qalqalloocinaysa raguna sidaa usii eegayaan ula qalloocsamay ula qalloocsamay ula qalloocsamay mid baa lagu yidhi war ha eegina indhaha gallaabo wazayannaaha linnaadiriina buu yidhi laa xawla walaa quwata ila billah jannada geli maayaan buu nebigu yidhi kuwaasi carfiga jannadana heli maayaan jannadana markay carfigeega waxaa la helaa shan boqol oo sano markay meesha loo socdo qofka u jirto gabadhan muuminadee saxaabiyaddee madow ayadoo maankaygii iyo miyirkaygii uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaabay nebiga ku tidhi xanuunkaa haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhace maradu inay iga beylahmin bas inta ilaahay weydii xishoodku fiicana haweenkana kusii fiicana waa u duceeye nebigu calayhi salaatu wasalaam ibna cabaas allaha raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nebiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nebiga soo gaadhay buu ku odhan jiray alaa uriika imra'ata min ahli iljanna haweenay ahliljanna ama ku tusaa markaa bay odhan jireen haa haweenaydaa madow ee halkaa maraysa waa ahlaljanna buu odhan jiray ibnu cabbaas cataa ibnu abi rabax buu u tilmaamuu ka yidhi cataayow haweenaydaa madow sow ma arkaysad haa waa ahlaljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi cashara mubashiriina biljanna unbaa la sheegay hawa dumarkii jannada gelaya hamaa la sheegay khadiija radia allaahu canha umma almuuminiin mubashira biljanna keligii jibriil calayhi asalaam ayaa samada uga yimiday markaabuu nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam wax kale ma sido allaha salaamku salaam ka wadaa ayuuna u sidaa khadiijata alkubraa radia allaahu canha umma almuuminiin buu u sidaa uu yidhi yaa muxamed umma almuuminiin khadiija allaha salaamkaas soo salaamayey waxaana laygu yidhi u bishaaree qasri jannada ku yaalla ilaahay u diyaariyey umu anas bnu malik rumaysa am rumayda ayadana waa mubashara biljanna oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ku yidhi ummu sulaymey xalaytoole jannada ayaan galo ilaahay i tusay adoy hor socdana waan ku arkay buu rasuulku kusoo yidhi faatima ina muxamed calayhi salaatu wasalaam waa iyaduna waa mubashira jannada waa loo bishaareeyey oo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi faatumata bintu muxamed sayidata nisaa'i ahli aljanna inantaydaa faatuma buu rasuulku yidhi haweenka ummadda nebi maxamed ee jannada geli doona waa gabadha ugu darajo sarraysa ugu barwaaqa badan buu rasuulku yidhi sumaya radia allaahu canha iyaduna waa ahlaljanna oo iyada iyo ninkeedii iyo inankeedii camaar markuu nebigu dul yimiday ayakoo magaalada maka dhagaxdeeda iyo jagaceega lagu cadaabaayo waa markay diintu qariibka ahayd ee maka la cadaabaaya mu'miniinta ee qurayshi ay cadaabaysa saxaabada rasuulka ayuu nebigu kor yimiday sumaya waa ummu cammaar iyo odagaygi yaasir iyo inankayga cammaar oo la cadaabaayo markaasay yidhaahdeen addahru haakadaa yaa rasuul allah sanadka oo dhan annaku ma dhibka iyo cadaabka abaan ku jiraynaa markaa buu nabigu yihi sabran ya ala yaasir faina mawcidukum ljanna sabra buu nabigu hi adkaysta abaalkiinu ininka waa janno weeyaan hadday jannada ay maqlaan waxa lii waxaa dhibaato adduunyada la soo daristo o dhan way halmaamayeen way bogtaa haweeneydaa madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nebigu ku yidhi haddaad sabri lahayd janna ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daa bay ku tidhi bas halkiisa ku dhaaf rabiicata binu kacb alaslami radia allaahu canhu khaadimkii nebigeennuu ahaa calayhi salaatu wasalaam ahla sufihi magaalada madiina qareen iyo qaraabo aan ku lahayn nin ka mida ayuu ahaa masaajidka nebigeenna mu'akharadiisa dambe ayuu deganaa ahla sufuhu waxay ahaayeen rag maalmo dhan ayay afkooga aynan heli jirin cunto ay geliyaan abaa hurayra ka mid ahaa markay nebiga ag fadhiyaan baa la yidhi xataa cawradoodu sidaynan u muuqan marada yaraysitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada logood intay qabtaan bay isku xajinayeen baa la yidhi iyagoo cawradooda nebiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nebigaa u yeedhay maalin ahla sufaha laba laba timiruu nebigu siisiiya laba laba timira laba timira maanta aduma ku qadayn lahayd barwaaqaan ku jirna inagu barwaaqo nicmad shukrigaa inagu yar maanta laba timiruu nebigu u dhiibay halasufiy war aba hurero labadan qabso war rabiico labadan qabso war fulaan oo labadan qabso aba hureyra allaha raalli ka noqday wuxuu yidhi xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halkaa guntiga ayaan ku duubto ku laabay buui markaabuu nabigu igu yidhi lima rafaxta haadihi ya abaa hurayra xabaddan timirta halkanaad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu ihi hooyadii baan u geynayaa buu ka yidhi markaabuu nabigu yihi hooyadaana annakaa kuugu dhiibayna iska cun buu hurayra waa maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan axaadiista aan inta badan aan sheegayno o dhan isagaa wariya inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu geliyey diinta uu u gaajooday diinta uu u huray wuxuu jeclaa inuu magaalada madiine ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nabi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebay ilaa qiyaamaha rabiica markaa raggaasuu ka mid ahaa rabiicata binu kacb alaslami radia allaahu canhu wuxuu yidhi isagaa ka sheekaynaya habeenkii markuu nebigu soo kaco calayhi salaatu wasalaam ilaa aqalladu markaas zamankaasi aqallada dhexdooda busqulo lagu xaajoodo iyo tuwaaleed ma lahayn bannaanka magaalada madiinaa loo bixi jiray magaalada madiinena bahale iyo baholo badan bay lahayd markaa buu yidhi rabiica nebiga ayaan u soo qaadi jiray buuhi markaa cadaygiisa iyo biyaha weysadaan usii diyaarin jiray buuhi habeenkii madiinat almunawara marka dhulku uu yahay xilliyadana qabowgeega waa cadi maha qabowgeyga markaasaan u keenay nebiga biyihii weysadii iyo cadaygii daedna xaajadiisiibuu nabigu soo gutay intaa nebigaan la socdaa buu waan way ilaalinayaan nebiga moogtaha sal alay slam markuu nebigu soo noqday buu arkay rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaabuu nabigu ku yihi rabiica salnii maanta waxaad doontay weydiisay buu hi caawa nabi maxamed baa hadalkaa leh ku saliya yaa rabiica salni ya rabiica waxaa doonta caawa sheego biyaa hadalka muxamed alayhi asalaatu wasalaam waa nebige waa nebi ducadiisu mustajaabo ay tahay waa nebi awood u yeeshay geed inuu u yeedho geed geed buu u yeedho geed waa nebi ilaahay uu siiyey ta'yiidaad iyo mucjizaad dameerka hadalkiisuu maqlaayo nebi maxamed dameerka waa nebi ilaahay awood wuxuu geliyey hadduu odhan lahaa buurta ilaahu halkaa ka qaad ilaahay buuraha uu ka qaadi lahaa magaalada maka baa layidhi waa nebi rabiicow sheegaca waxaa doonaysa waa isku noqonay ii nebi allow halkaa buu fadhiistay ninkan uu nebi maxamed ku leeyahay baahidaada caawa ii sheega waa nin magaalada madiina aqal kuma leh jaga kuma leh qaraabo kuma leh qareen kuma leh meeluu wax ka cuna ma haysto hadiyadda nebiga loo keenaa ayuu nebigu ahlu sufaan uu wax ka siiyaa maalmo dhan baa soo wareega saddex maalmood afar maalmood toddoba maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timira hadday helaan bay iyo abaal ku qabaan ninka baahidaa ay hayso ayaa nebi maxamed fursad intuu siiye uu ku leeyahay yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego sallii ii sheega caawa waxaad doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuul allah wax kale oon sheeganayaa ma jirte inaan jannada kula noqda rafiiq ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi meel baa u caddayd iyaga inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko intaa ilaahay ii weydii say nabiga u jeclaayeen cajiib indhahoogay ka jeclaayeen ubadkoogay ka jeclaayeen naftooday ka jeclaayeen waa kii nebigu cumar ku lahaa markuu cumar nebiga ku yidhi yaa rasuulallah dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaallo oo dhan adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane markaabuu buu nebigu yidhi cumarow weli weeyaan waa weli ilaa aad naftaada iga jeclaato weli iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana haa haa naftaadana cumarow ku dar wallaahi nebi allow naftaydana waan kaa jecelahay alaana yaa cumar buu nebigu yidhi haddaa iimaanku qalbiga ku galay buu rasuulku ku yidhi hadduu gaadhay iimaankaagu halkii la doonaayey nabigay jeclaayeen calayh isalaatu wasalaam markaa wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuul jannada rafiiqan kula noqdo bas markaabuu nebigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu ihi huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasuu yidhi markaabuu nabigu ku yidhi facinnii calaa nafsika bikahrati sujuud wa hagaag wa hagaag rabiicow adiguna waxaad igu soo caawisaa sujuudda soo badsa buu nebigu ka yidhi nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku gaabin cibaadadii ilaahay bal soo ziyaadi cibaadada daacadda ziyaadi salaada ziyaadi khayrka ziyaadi u dhowaanshaha ilaahay aad u dhowaanayso sii ziyaadi anigana miyaa taa aad i weydiisatay waad ku dadaalayaa inaad iga heli doontee adiguna sujuudda igu soo caawi buu nabigu ka yidhi ayaku jannaday fahmayeen jannadu waa daar waa daar nuuceeya waa daar ilaahay baa dhisay tabaaraka wa tacaala dhagaxda laga dhisay buu nebigu sifeeyo wuxuu yidhi labinatun min dahabin wa labinatun min fida labadan dhagaxee jannada laysduldhigee laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nebigu yidhi midna lacag buu ka samaysan yahay ahlaljannuhu jannada dhexdeeda buu nebigu yidhi way cunayaan way cabbayaan wakhtigay cunayaan xad ma leh waqtigay cabbayaanna xad ma leh way cunayaan way cabbayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaakhatan midna yeelan maayaan buu nebigu yidhi cuntada maanta adduunyada ugu macaan haddaad cunto saacada kadib halkeed geynaysaa baytalmaygaad geyn aqalka adduunyada ugu qurux badan bilaa baytalmey ma dhici karaa inuu noqdo waliba aqalba aqalku ka sii qurux badan yahay ee si casriga loo dhiso ayaa tuwaalaadkiisana si casriga loo dhisa iminka carabtuna tuwaalaadku waxayba u taqaanaanba bayt uraaxa aqalka raaxaday u yaqaanaanba baad cuni waa inay ku dhaaftaa cunnada adduunyadu laakiin jannada dhexdeedu waa cajiib cuntada jannada buu nebigu yidhi waa la cuni waa la cabbi laa yataqawaduun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun walaa yadfuluun baa nebigu yidhi cuntada jannada waa la cunayaa waa la cabbayaa sharaabkeega maaha saacado waxa la cunayo boqolaal sano kumayaal sanaa la cuni doonaa cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay saxaro noqoni mayso kaadi noqoni mayso duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo khaakatana noqoni mayso oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaad daacdo islaantaada dhan baa ku odhanaysaa war daacadaada qarmuunkeega xaggaa noogala jeeso soo ma odhan karto uf ar maantii soo cuntay waxbaa ka uraya xagga u ka <laughs> ya allah daacada jannada buu nebigu yihi waa miski miski udgoon la ursado cadarka ugu ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihii iyo sharaabkuu cabayay me ila jannada waxaa la sheegay webiyaallan inay durdurayaan webi caanaa webi malaba webi khamriya webi biyo ah intaabaa hoostaada maraya markaasaad cabbaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmeyga ayaad u baahan oo kaadibaa ku qabanaysa habeenkiina laba saddex jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa waxau noqonayaa buu nebigu dhidid buu noqonayaa dhidid cunnadiina daacay noqotay udgoon sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa layska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wejigana la maydhi maayo ahluljannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahla aljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi saddex iyo soddon jir wa fii riwaayatin soddon jir baa lagu joojinayaa ama saddex iyo soddon jir intaa ka yaraani maayaan kana mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaaba helal jannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay beddilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way beddilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii maaha wejigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogiiyo xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiini waa isbedelay kalarkiini waa isa soo bedelay waa ini sidee markaaba iyakuona odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii bedelay ninkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqona qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqona <laughs> iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam situuna diraacan fi samaa waa soddon mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baaxanaysid baytalmay geli maysid ma seexanaysid daraarya habeen waad iska ciyaariyo toban insha allah dhahada qulu insha allah haweenka jannada nabigeennaa ka sheekeeyey calayh salaatu wasalaam nisaaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyo ka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galaysee muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeega ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xuuralcaynta xawraa xuuralcaynta ka mid a ah, faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahayeen buu rasuulku yidhi marada yar ee madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dunyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xuuralcaynta dhuunteeduu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeeguu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayay ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wanaxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaanahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annakuna xaas u noqonaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabbihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo waatan aayadda qur'aanka ilaahay ku sheegay wa amma man uutiya kitaabahu biyamiinihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wa yanqalibu ilaa ahlihi masruura ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysata maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay daacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad daacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midi kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yar oo fudud la xisaabiyo markaabuu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaanay ku sugayaan baa layidhi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisiibuu gacanta midi ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaarin buuggiisii lama he lama baadh haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doona adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiiyow dembigii caynkaas iyo caynka iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaaya halkaa aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay haa haa markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midi laga siinayaa deedno xagga ayaa jannada u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas midaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi uunaga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaa rajaynayna mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana he ka quusin mayno muminka marka kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaabuu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi toddobaatan sannadood caruuska habeenka ugu horeysa xaaskaaga laguu soo hooyo labaatan daqiiqa saa ma u eegi kartaa waar maxaad naga eegi bay ku odhan indhaha faraa kaa gelin <laughs> ya yani maba haleenaysidba adduunka dusheeda labaatan daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha toddobaatan sano aad daawanaysad quruxdeediyo jamaalkayga ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona mataqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xoorlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmuuminiina yaguduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku toddobaatan sannadood wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa oraqoraynta mucaanaqadoo keliya buui ibnu cabbaas haddana toddobaatan sano kole haddana haysan buu sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii afar shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlaaljannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta manciimka intan la eg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahla aljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahla aljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogta ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allahayna siiyo jannadaasaa ilaahay noogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaada markaa tukanayso ee mu'adinkuu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabtan bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannadaa ishorkeen qur-aan baa lagu leeyahay kaale akhri jannadaa ishorkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannadaa ishorkeen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisii isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sarakacuu nebigay ku idhaahdeen nebi allow magaalada maka annaku aan ka imanayn ka soo baxnay maa uu zamzam baan ku haysanno ii maahayn halkan biyuhu waa ii magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysano marka ninkii ceelka bi'ruruuma lahaa ayuu nebigu u tego wuxuu ku yidhi asxaabtayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyahaa yar baan iibiyaayo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaabuu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bediloo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuhmaan binu cafaan radia allaahu canh oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuhmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa idhaahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way baayac way gorgortameen markaa waxay ku heshiiyeen soddon kun oo dirham cumaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru roma haddii aan keeno ishii jannada ku taallay ninkaa loo ballan qaadu iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf buu u yahay ha dhaansadaan buuri ceelka haddooto labihiisa waa waqaf hal isticmaala bu rasuul alla yidhi markaa farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahuw raalli baan ka noqdee raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaabuu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni ljanna indheergarato dadkaas ahaa soo maha ya siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo kontonka sanea soo socda isbeddelka geeska afriku ka faalloodaay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisiiyo ya allah caqliga aakhirada ku tusini waayo caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waayo caqli maaha aragu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag sax ma ah janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxa hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno ninbaa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysa haa jannaan doonayaa nebi alla wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn ma iyadoo ooyaysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaabaad jannada ka geli doonta adigu ye ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu yii uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad dhigaysaa waa janno macsi markay naftiiyo shayddaanku kugu yeedhaan ee shayddaankiiyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiiyo shayddaanku ku yidhaahdiin waa inaad ishordhigtaa ilahay cadhadiisa ishordhig ina badsha rabbika lashadiid ina rabbaka labil mirsaad ilahay ku xisaabtan cadhadiisa ka cabsiyi naftaada markaas marka labadaasaa la doonaya ilahay inaan ku caabudno amacan khawfan wa tamacaa cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid ee dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaado ilaahay raxmadiisa raje markaas oo haquusan oo waxaad tidhahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynayso waa kariim kariim sidii ninkii xajka u socday mar alle markuu ixraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yihi labayk allaahuma labayk markaa dushiisaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kiibaa ku yidhi yaa sheekh yaa sheekh maxaad ka xajin adigu labayk allaahuma labayk markaad tirahdaba jawaabta maad maqlayn markaa maad maqashay ha waan maqlay ma haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu ihi toddobiyo labaatan sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar hali markaan xajka aanu xraamka soo xidho ee talbiyadda soo bilaababa laa labayka walaa sacdayg baa lay leeyahay oo waxaa dushayda laga leeyahay xashkaaga cimradaada sacyigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay kaa aqbali maya baa lay leeyahay ee iska joog baa lay leeyahe haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oon tagaa balii sheeg buuhi adaan tala kaa qaadana balii sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu ama ha lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuhi meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmadiisa wa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteenno dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi dul satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilahay baa na asturaya ilaahay baa noo dul qaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaan xaq uma yeelaneen maanta toddobiyo labaatan sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabayaa oo layleeyahay ilaahay xashkaaga kaa aqbali maayo iska joog dee joogaa ka joogi maayo waan socdaa buuhi horyaa u yimiday dawaafkiibuu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo layidhi labayka wa sacdayk waan ku aqballay waan kaa ajiibnay toddobiyo labaatankii hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiye marka hore maqlaayay markaa buu ihi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu idhi albaabkiisa mahayne albaab kaloo garaacayna ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilahay baan haysanaa marka ilaahay raxmadiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarkiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin acraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisii intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam mah mah waar ka joogsada waar ka joogsada waar ka joogsada markaa buu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaa buu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadidiisa kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagiibuu nebigu marka u yeedhay kaale adigu markaasuu nebigu fadhiisankeydi u fadhiisiyey masaajidkin ilaahay baa leh maa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagalee ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeyoo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida horuma arkin dib dambena u arki maaya wuhi macallin isaga lamida ilaahuw anigiyo maxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi saxaabadiisii buu nabigu ku yidhi halkuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucidtum muyasiriin bucidtum waxaa adduunka laynii keenay oo laynii soo saaray inaad dadka xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan adduunka laynima kelin buu rasuulku yidhi bicha walaqad bacanaa fii kulli qaryatin nadiira wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula bicha kalimat lbicha qur-aankay ku taallaa waa alfaadda ilaahay si gaara markuu uu tilmaamayo nebiyada erayada nebiyadumaa loo adeegsan jiray ijtabaa istafaa iyo bictha waa kelimaadka nebiyada khaaska u ahaa laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu ku leeyahay innamaa bucidtum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin in kale maahine adduunka layniima soo saarin haddii layni soo saarayna rabbulciza wuxuu inii soo saaray inaad ummadda xaqa u dhibrisaan ee layniima soo saarin inaad ummadda markaad xaqa u gudbinaysaan aad ku adkaysaan rabciya bna caamir saxaabigii jaliilka ahaa rustum markuu u tegayna waa kii ku yidhi rustum allaahu ibtacaanaa ilaykum annaka ilaahay baa nookiin soo saaray buu ka yidhi war qofka muslimka walaalayaal muslimo waa inaad fahamtaa ilaahay baa ku soo saaray ilaahay baa ku doortay oo maxaa ilaahay kuu doortay diinta islaamka inaad ku dhaqanto ood barato ood ka shaqayso oo diin ku noolaato oo diin ku dhimato ayaa adduunyada laguu keenay hadafkaaguna uu noqdo inaad janno hesho ansaar markuu nebigu la mubaayacoonayay ansaar waxau nebigu ansaar ay ku wada ballameen baycat alcaqaba markay dhacaysay yaa rasuul allah annagu waan ku qaadanaynaa bay ku yidhaahdeen madiinatalmunawara waan kula tegaynaa sida naftayada cadowga aan uga difaacno een ilmahayaga cadowga aan uga difaacno een reerahayaga cadowga aan uga difaacno ayaan adigana cadowga kaaga difaacaynaa waxaanan ognahay haddaan magaalada madiina kula tagno caalamkao dhan dadka ku nool ayaa dagaal nagu soo qaadi doonaa difaacaaga inaan ku dhammaanana diyaar baan u nahay dhaqaalaha yageena inaan adiga kugu bixinno diyaar baan u nahae ma laga yaabaa nebi allow maalinta ilaahay diintaada uu muujiyo ee guushaadii ay daahirto ma laga yaabaa inaad naga soo noqoto oo maka ku soo noqoto markaabuu buu nebigu yihi ha ka yaamina buu yidhi halkaad ku noolaataanna waa ku noolaan buu nebigu yidhi halkaad ku dhimataanna waa ku dhiman halka dhiiggiinnu ku daatana waa ku daadan dhiigayguu rasuulku yidhi waa bayca erayadii aansaarigii nebiga dhex maray siraday ku taallaa addam alhadmu alhadmu baa nebigu halka dhiiggiinnu uu ku daatuu dhiigayguna ku daadan halka qabuurihiinnu ay noqdaan buu qabrigayga noqon buu rasuulku yidhi inaan maka ku soo noqdaa oo tolkayniga soo raaca ha soo dhiganina buuhi aan saaray waa ballan waa ballan haddaad aniga maanta i qaadataan oo sida naftiinna iyo ubadkiinna iyo dumarkiinna cadowga aad uga difaacaysaan haddaad cadowga iiga difaacdaan anna waxaa nii ballan qaadayaa halkaad ku noolaataanna waa ku noolaan halka laynagu aasana waa laygu aasi halka dhiigiinnu ku daatana dhiigaygu waa ku daadan waana ballan buu nebigu yidhi wallaahi buu nebigu yidhi waxaan nii sheegayaa dadka adduunyada ku nool hadday dhinacay maraan aansaarna xagga ay marto oo la yidhaahda kala dooro halka aansaari ay martaan mari buu rasuulku yidhi waxay yidhahdeen waa hagaag laakiin maxaad noo ballan qaaday oo kale noo sheeg waad guulaysanaysaa ilaahay baa guusha ku siin doonaa annaguna difaacaaga inaan ku dhammaano diyaar baanu nahe maxaad noo ballan qaadaysaa noo sheeg wuxuu uhi jannaa nii ballan qaadi janno maxaa ka weyn bal sheega ma odhan madax baan niga dhigayaa dhaqaalaan ini siinayaa talada dabaday ininkaa nii dhiibaya ma odhan waxau nebigu yihi waxaas waa adduunyo ka kaalay waxau nebigu u ballan qaaday inay janno wada heli doonaan ficlan nebigu ansaar wuu u duceeyey sal alla alay wasalam gargaarka ay nebiga u gargaareen ilaahay rasuulkiisa rasuulkiisa u hiiliyeen ee diinta u gargaareen ayaa loogu magac daray al ansaar kuwii ilaahay nebiga u gargaaray baa loogu magac daray marka inakuna inaan diinteenna u gargaarna laynaga rabaa maanta oo aanan odhan xilka diinta culammada unbaa ka mas-uula mucallimiinta unbaa ka mas-uula jamaacaddo khaasa unbaa ka mas-uula may qof kastoo muslim waa ah shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa ood barataa waa waajib ku saaran oo ilaahay baa kugu addoonsaday inaad diintan shaqadeeda aad ka qayb qaadataa oo maalkaaga wakhtigaaga dhaqaalahaaga caqligaaga cilmigaaga wixii ilaahay salaaxiyad ku geliyey inaad diinta islaamka aad wax ka gashataa iyadana qiyaamaha waa lagu weydiin doonaayo ogow falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin baa ilaahay yidhi innahu ladikrun laka wa inahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun insha allah dhahada inaan diinta ka shaqayno wadaniyooda insha allah se fiican u dhahada dee haddana salaada loogu yeedho tawxiidka in ummadda la gaadhsiiyo de insha allah firaaq markaan haysanno muddadan afarta bilood iyo labada bilood iyo afartanka cisha iyo bisha fasaxaa tahay waa wasaa'ilu dacwa sida tacliimtuba wasaail u leedahay wasaail wasaa'ilu tacliim waa maxay waa madaarista manhajka madaaristu waa wasaa'il weeyaan manhajkan cilmiga lagu dhiganayee mutuunta cilm almutuun iyo cilm almutawalaat marka dambe la galay waa wasaa'ilu lcilm wasaa'ilu dacwa iminka aalaadkan iminka aad naga duubaysaan waa wasaa'ilu dacwa waan ogol lahay ma diidanin laakiin jamaaca inay baxdo oo qaryadda jamaaca ku baxdo oo qaryadda dadka ay baraarujiyaan oo maqaayadda dadka ay u tagaan oo dadka salaada loogu yeedho oo taariku salaaga gacanta lasoo qabto waa wasaa'ilu dacwa bal taasaa asalkiiyo weliba nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam aalaadkan maanta inagu aan haysaneen dacwadda u kaashanayno hadday aalaadkan dacwadda ku fidayso nebi maxamed baa la siin lahaa laakiin nidaamka nebi maxamed ilaahay uu siiyey waa nidaamka ugu natiijo dhow in markaaba diintu caalamku dhan gaadho waana nidaamkee waa nidaamka qofku inuu daalo ah inuu he inaad adigu daashid adiga dhaqaala kaa baxo maal kaa baxo wakhti kaa baxo dhiig kaa baxo dheecaan kaa baxo dhaqaala kaa baxo u dan sheegtid hur waxaad jeceshahay markaasaa diinta qiimaheygana aad garan dadka kalena diinta aad qiimahooga u sheegi karin hal qisaan nigu soo gaabin ninbaa oday inankii suu damcay inuu jarabo imtixaan uu ka qaado wuxuu idhi aabbo dee labaatan jir baa tahay labaatankaa sano waxaanad cunaysaan ilaahay anigunba iisuu dhibo biilkayni siinaye maanta waxba ma hayo reerkii bahdi yareed waxba ma hayaane bal wax yarii keen buu ka yidhi maanta oroda iisoo xoogso wixii keena kan yar waa ina hooyo weligii shaqo ma arkin adduunyo kama shaqayn hooyadiibuu u tago hooyo lacag baan rabaaye isay buu yidhi imisa toban dollar waa hooyo macaan way soo saarto way siisay aabbihiibuu u yimid o wiil soo shaqeeya buu iska dhigay aabba waa kan tobankii dollar ahoo iina soo duceeday uu ka qaaday odayga markaa gargiradaba hortiisa dab ka baxaya bulbul markaasuu qaado isagoo arkaya buu ku riday tobankii dollar bul ki yaraa buu eego wax isbedela yarki yaraa kuma iman haddana maalin dambu yidhi bal maantana aabba ku sugayaa dee ducaqabaa tahe oyadii buu tago ooye bal wax yarisiya maxaa shan doolaro uu keeno aabba waad maasha alla fariid waaya isagoo arkiu dabkii haddana ku tuuray haddana maalin saddexaad islaantii baa tidhi war lacagta beryahan aad iga gurta halkeed geysaa wuxuu idhi igu yidhi bal ii shaqo tago waxii keeno dee hooye wax shaqo ma garanaya adigoo baan kaa qaadaa markaabeta dee muxuu ka dhiga odaygu lacagta wallaahi dee inuu wax ku falayaaban moodaye gergere hortiisao dabka baxyo buu ku tuuraa buui markaa abee tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad u shaqo tago hay wareerina iga teg waryaa almuhim qolo xaabo gorees u raacay xaabo xaabada loo soo guraa mataac soo raaxo uu soo guray uu keenay lacagtiibuu soo helay uu keenay lacagtiibuu u fiiqay baa laydho oh, aabbo markaabuu dhinacanna uu ka hayaa lacagta moogtaha odaygana u eegay war maxaa jira buu yihi maanta aabba lacagtu lacagtii horeda way ka duwan tahay maanta buu yii <laughs> oo kolkaana dee dabka ka daaday aabbo oo maxaan uga daayaa tii horeba sooni ku gurayey ma tii hore hooyaan ka soo qaadaya tan laakiin maanta anaa soo shaqaystay de baad fahamteen baan u malayn diin shayga qiimihiisa waxaad garan markuu dhiig iyo dheecaan iyo wakti uu kaa galo haddaad waxba gelin ma garanaysid qiimihiisa marka diinteenna macaan ilaahayna siiyey inaan shaqadeeda tababarkeega u baxno oon habeenka jimcahana markaska imanno oo masaajideennan maasha allah dhallinyar badan oo khayr badan baa ka dadaalaysa iyo macallimiin iyo culimo badane inaad dadaalkaa diinad inankuna qaybteenna ka qaadanno wadaniyooda insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allah dhaaf